bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala alnowc الثani caشhar altadliis waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala nooca laba-iyo tobnaad altadliisu ayb wahuwa qismaani tadliisku waa laba nooc ayuu yidhi alawalu nooca hore tadliisulisnaadi tadliisulisnaadka waa bian yarwiya waa inuu wariyo raawigu caman qof uu ka wariyo caasarahu uu la mucaasarooday oo casrigu uu kulmiyey maa shay uu ka wariyo lam yasmachu uunan maqlin minhu isaga xaggiisa aanu ka maqlin muuhiman isagoo markaa iihaam gelinaayo oo dadka uga dhigaayo annahu samicahu muhiman isagoo ihaam gelinayo samaacahu maqalkiisa yacnii inuu xadiidkaa maqlay qaa'ilan isagoo dhahayo qaala fulaanun aw can fulaanin isagoo sidaa dhahayo wa naxwahu iyo wixii la mida warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid inuunan ridin shaykhahu sheekhiisa wa asqada uu tuuro hayrahu hayrkii ou tuuro ayb hayrka oo daciifan aciif eh, daciifan xaal uu yahay hayrkaasi yacni mid daciif ah aw amase sagiiran ku yar uu yahay sidaana muxuu u yeelayaa taxsiinan liajli taxsiinin xasanin ou xasaninayo lilxadiidi xadiidka taxsiin xadiidka uu markaa taxsiininayo yani rabid uu rabo halkan marka wuxuu ka gelayaa tadliiskii tadliisulisnaadkuu horumarsaday tadliisku waxaa weeyaan marka min addulsati ayay ka timid oo waxaa weeyaan qarin iyo mugdiyeyn ayb wahuwa ikhtilaaqu adalaami biاdaw' اlkhafiif mugdiga iyo iftiin yaar inay yacni isku darmaan marka saas darteed calaaqada ka dhaxayso isطilaaxa iyo luqadana waxay tahay ninkan mudalliska wuxuu samaynayaa qarin isaga laftirkiisa waxbuu isku dhex qarinaya marka laba qaybood weeyaan tadliisulisnaad iyo tadliisu shuyuukh tadliisulisnaadkii buu hormariyey wuxuuna ku qeexay tadliisulisnaadka an yarwiya canman caasarahu iyo an yarwiya bian yarwiya raawigu inuu weriyo iyo wax ka warinaana canman caasarahu qof uu la mucaasaraado qof isaga isaga iyo qofka uu ka warinayo mucaasaro ay dhex martay isku waqti ay nool yihiin maa shay buu ka warinayaa laakiin lam yasmachu uunan ka maqlin minhu sheekha xaggiisa sheekhaas uu la mucaasarooday xadiid aanu ka dhegaysanin ayuu ka warinayaa muuhiman dadkiina wuxuu u moodsiinayaa samaacahu xadiidkaa inuu ka maqlay sheekhaas qaa'ilan isagoo dhahayo qaala fulaan ow can fulaan iyo wanaxwuhu kulli marka quyuudaad baa meeshan ku wada jira bian yarwiya inuu wariyo can man caasarahu qofuu la mucaasarooday meeshaas xoogaa waxaa ku jirta caman laqiyahu baa fiican ibnu xajar sida uu nushada iyo ku sheegay ayb maxaa yeelay ruuxa ruux uu la mucaasarooday haddii aanu laakiin weligiis arkin waa dhici kartaa qofaad la mucaasarootay weligiinna aydnan is arkin marka aad wax ka warinaysid irsaal waaye ma ahane min baabi tadliis maba soo gelaysa min baabi alirsaal ay weliba irsaalka khafiga ah min baabi اlirsaal اlkhafiyi ayay noqonaysaa iyada meel dambuuna ku keeni doonaa haddaan sidaa la dhihin mucaasaro iyo liqaa aan lagu kala qaydin tadliiska iyo irsaalka khafiga ah waa isdhexgelayaan maxaa yeele waxaa lahaayaa dad nebiga la mucaasarooday laakiin aan la kulmin qofkaasi hadduu yidhaah qaala rasuulullaahi tadliis waayo cid tiri ma laha laakiin waa mursal waayaan irsaal khafiga oo lagu sheegay haddii marka mucaasaradii ay jirto wax aanu nebiga ka maqlinna uu ka warinayo maxaa loo dhihi waayo waa tadliis ninkan ninkan wax uu warinayo ayb saa darteed marka caman caasarahudan caman laqiyahudaa ka fiican caman caasarahu waxaa iskale mursalka khafiga ah ayb horena waa ugu soo sheegnay kitaabkii hore bian yarwiya inuu wariyo raawigu caman sheekh uu ka wariyo xaggiisa caasarahu uu la mucaasarooday laqiyahu baas ka fiican maa shay lam yasmachu ousan ka maqlin minhu isaga xaggiisa uunan ka maqlin waxuunan ka maqlin buu ka warinaya wixii uu ka maqlay baa ka baxaya meesha ee ninkii adiga aad la kulantay wixii aad ka maqashay haddaa ka wariso waa nabad waa ah, kaas dhib ma laha muuhiman isagoo ku moodsiinaya samaacahu maqalkiisa iihaam ayuu qeyd u ah isagana iihaamku waxaa weeyaan adou ku moodsiinayaa inuu ka maqlay haddaad fiiriso waxaad moodaysaa ninkan inuu xadiidkan ninkan ka maqlay oo alfaad wuxuu isticmaalaya iihaam keenayso can iyo qaala ayuu isticmaalaya qaala iyo can inaad ka maqashayna waa suuragal inaadan ka maqlaynna waa dhici kartaa adiga hadda nin haddaad rabto inaad tiraa maalan waa dhihi kartaa qaala qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya ibnu taymiya adiga waxba kama maqlin haddana qaala markaad isticmaalayso waa isticmaali kartaa ama ka maqla ama ha ka maqlin marka ereygan qaala iyo can erey weyn nin wixii dhegaystayna waa isticmaali karaa ibnulqayim hadda qaala bnu taymiya hadduu yidhaahdo iyo adigiiyo qaala bnu taymiya wada dhahaysaan de isagu wuu ka maqlay adiga laakiin kama maqleen labadiinnana qaala waa u suubataa qaalada iyada itisaal inqidaac labada waa usuuban kartaa ereygaasoo marka ku gambanaa ninkan mudalliska ah shardi waay waa qeyd marka iihaamkan inuu jiro haddii iihaamkan la waayo tadliis ma jira been caadiyaaba ah jirtaba marka xadiid uunan ka maqlayn haddii uu yidhaahdo samictu iyo xadaanii ou isticmaalo ninkaas waxaa weeyaan been buu sheegaya hadduu yidhahdo adaad tirahdid maalan xadaanii اlbukhaariyu been baad sheegtay adiga markaas kama maqal ila bukhaari samictu haddaad tiraha sidoo kale laakiin haddaad tiraha qaala alimaamu اlbukhaariyu waxaa weeyaan been ma ahan taas ixtimaal inaad ka maqashay ixtimaal in lagaaga wariyo ama kitaabkiisa aa akhrisatay nam marka halkaa wuxuu leeyahay macnahaasaa marka meeshaan ku jiro nam iihaamku waa qasab haddii la waayo been caadiya noqonay baabkanna waa ka baxay oo markaa waxay tegaysaa baabulmawduuc nam xadiidkii dhammaad xadiidkii ah mawduuc buu noqon nam muuhiman isaga oo dadka ku shaki gelinaayo ama muuhiman isagoo moodsiinayo samaacahu maqalkiisa qaa'ilan isagoo dhahayo qaala fulaanin aw can fulaanin iyo wanaxwhu tadliis marka intaa in laga hela an yarwiya raawi canman laqiyahu liqaa waa shar haddii liqaa la waayo mucaasaro la helo mursal khafiya baabkan waa ka baxay haddii aan liqaa iyo mucaasara midnaba aan la haynin ka waran ee wuxuu gelayaa taas isagu baababkan dhown tadliis waa ka baxay inqiaac jeli ah buu gelaa waa munqaic de ninaa adin la mucaasarootay ninaa nin aadan la mucaasaroonin oodan la kulmin wax aad ka warisaa maxay noqonayna munqaic horaan u soo marna labadaa baab saas uga kala tagtay wa an yarwiya raawicu man laqiyahu maa lam yasmachu minhu waxuunan ka maqlin oo ka warina kii uu ka maqlay baa baxaaya wxa uu ka maqlay iyadoo xadiid saxiixa ayb iihaamna waa inuu jiro muhiman samaacahu isagoo dadka ku iihaam gelinayo oo moodsiinayo inuu ka maqlay sheikhan ayb qaa'ilan qaala fulaan iyado qeyd maahane waa un tawdix iihaamkii buu kuu caddaynayo qaala fulaanun waa iihaamkii inuu yidhaahdo aw amasa can fulaanin iyo wanaxwahu ayb halkaa uga tag marka nooc kaleo tadliisulisnaadka ka miduu rabaa inuu galo oo la layidhaha tadliisu taswiya marmar baa laga yaabaa sheekha uu ka maqlayba inuusan ridin oo sheekhii xadiidka uu ka maqlay inuu kuu sheego laakiin yuu ridayaana canman fowqa shaykhihi shaykhu shaykhihi ayuu goynayaa warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid inuunan ridin shaykhahu shaykhiisa inuunan ridinba isaga sheekhi oo xadiidkan yani sheekhi ou la kulmay inuunan ridin baa dhici karto xadiidka uu ka maqlay sheekhiisa wa asqada laakiin uu rido hayrahu hayrkii inuu tuuro waa suuradan tadliisu taswiyo maalan wuxuu samaynayaa weliid ibnu lmuslima aada ugu darnaay alwaliid ibnu lmuslim dimashqi wuxuu samaynayaa sheekhiisu awsaaci waay ma ridaayo wuxuu dhahayaa xadaanii alawsaaciyu sax awsaaci sheekhiisa oo weliid ibnulmuslim u noqonaayo shaykhu shaykhihi u noqonayo ayuu jarayaa oo daciif ah. wuxuu isku kabayaa marka awsaaciyo sheekhiisa ah iyo sheekhii laga boodayo awsaaci sheekhiisii ahaay kii ka korreeyey ayuu isku kabayaan wuxuu isku kabayaa awsaaciyo sheekhiisa ah iyo shaykhu shaykhi اlawsaaciyi yaa laga booday marka shaykhu lawsaaci baa laga tegey maxaa looga tegey inuu daciif yahay dartiisa waa isku kabayaan taswiiru samayna waa ekaynaan haddii la fiiriyo weliid sheekhiisa waa joogaa waa awsaaci laakiin yaa maqan shaykhu shaykhihi oo daciif ah yaa la ysku kabay awsaaci iyo sheekhi isaga xadiidkan uu ka maqlay kii ka koreeyey labadan la isku dhejiyey halkan marka sheekh baa lagala dhexbaxay marmar marka waxay u sameeyaan dacfi dartiis ayb oo haddii marka xaaladaas oo kale ay jirto khatar waa cadaaladdiiba wax u dhibayaan ilaa nin u qasdaayo waa inuu axaadiis daciifa saxiix ka dhigan khatar waad marka haddii lagu yaraa marka fulaanun yusawii tdliis taswiya iyo macnahan baa loo jeedaa marka nooca ugu daran yani tadliis la sameeyo kana ugu daran warubamaa waxaa la arkaa lam yusqid inuunan tuurin shaykhahu shaykhiisa wa asqada uu rido hayrahu hayrkiis uu rido hayrka ayaa waaye waa shaykhu yani waa sheekhiisa ninka sheekha ah ayuu ridaya shaykhu sheekhiisa daciifan isagoo marka kayrkaas xaal ou daciif yahay ow amase sagiiran xaal ou yahay mid yar marmar daciif ma ahan laakiin wuxuu u tuurayaa nin yar wuxuu diidayaa sheekhaagii baaba nin yar ka wariyey ayuu dhibsanaa waa iska tuurayaa markasaasuu samaynaya middan yacni liajli sikar oo u ridaayo waxaa ka daranba midda ninka daciif ah inuu qariyo darteed u tuuraayo taxsiinan wuxuu sidaa u yeelayaane taxsiinan liajli taxsiinin isagoo yani hagaajinaya lilxadiii xadiid inuu hagaajiyo nam ayb noocan marka kaas jumladan waa rubamaada iyo inta ka dambaysana waa min zawaa'id اlmusanif waay cala bni salax nawowi baa ku daray oo kitaabka asalka amaba ah maba uusan ahayn kan waana qismi la yidhaha tadliis taswiya la yidhaha tadliisulisnaadkuuna soo galaa sidaada marka tadliisku guud ahaan laba qayb waa tadliisulisnaad tadliisu shuyuukh min tadliis اlisnaad waxaa ka mida tadliisu taswiya tadliisu sukuut tadliis اlcaطfi tadliis اladdaa noocyo badan oo kutubta alfiyaadka lagu dhigo yaa jiraan kan baas aad ugu sheegay baqiyat bnu اlwaliid iyo alwaliid bnu اlmuslim ayaana ku darnay alimaamu shaafici waxaa laga wariyey axaadiiثu baqiya laysat naqiya fakun fiiha calىa taqiya nacam axaadiidta baqiya nadiif ma ahan iska ilaali aad uga taxadar saanuu sameeya tadliisu taswiyaha ayb waana sharu aqsaami tadliis اlisnaad waa ka noocan waxaa dhici karta marka isaga markuu isku jimaynayo labadan qof sheekhan midka u dhaxda ka bixiyey yani sheekha ka horeeyo iyo kan ka dambeeyo inay isla mucaasaroodeen ama liqaa ou dhex maray ninkii fiiriya wuxuu isleeyahay isnaadkan waxba kama maqnu isleeyahay qof baana laga gooye meesha ilaa haddaanay islama mucaasaroonin nin walbaa fahmi karo ma samaynayo isaga marka taas ayb ayb marka halkan wuxuu ku dhigay ibnu abi xaatim xadiid uu mihaaliyey uu yidhi fi اlcilal samictu abi wadakara اlxadiid اldي rwاه isxاaq بن raahuya can baqyة qaala xadaثnii abu wahbin الأsadiyu can naafic can ibni cmar xadiiثa laa taxmaduu islaam اlmar'i xatىa tacrifuu cuqdaةa ra'yihi faqaala abi hada اlxadiiثu lahu amrun xadiidkan arin buu leeyahay qala man yafhamhu qof fahmayaaba uu yaryahay rawaa hada اlxadiiثa waxaa wariyey cubaydالlahi bnu camrin feri yuu ka wariyey can isxaaqa bni abi farwa can naafic can ibni cumar wa cubaydullaahi kunyatuhu abuu wahbin adayaa maqan fiiri meeshaan sanadkii hore fiiri sharaxuu kugu yaallaa isxaaq can baqiya baqiya muxuu sameeyey xadaanii abuu wahab waa cubaydullaahi bnu camrin can naafic buu u gooday yaa laga gooyey meeshaas isxaaq bnu abi farwa laga jaray meeshaas ayb baqiya sheekhiisa ma ridin hadda waa sheekhiisa waa jooga waa abuwahab cubaydullaahi bnu camrin laakiin yaa la gooye hayrahu buu riday oo isxaaq ah isxaaq bnu abi farwa can naafic marka isxaaqna maxaa waay waa daciif ayb fakanaahu baqiyatu wanasabahu ilaa bani asad kay laa yufdana lahu saan loo fahmin xataa idaa taraka isxaaq laa yuhtadaa lahu isxaaq markuu ka tegey waaba lagu hanuuni waayey qaala wa kaana baqiyatu min afcali اnnaasi lihaada dadka midka ugu samaynta badan oo ahay arrintan weliid ibnulmuslimna waa lagu ogaaday shaafici iyo abuu mushir iyo sidaas aan sheegnay bay dhaheen walidaalika markii la yidhi alwaliid ibnu muslim qad afsadta xadiid alawsaaciyi nia xadiidkii awsaaci waa ku dheeshayaanin imaama waaye waxaan inuu isaga sameeyaa loo malaynaya qaala kayfa sidee markaasaa layidhi tarwi can اlwsaaciyi can naafic wa can اlwsaaciyi can الzuhriyi wa can اlwsaaciyi can yaxya bni saciid wagayruka yudkhilu bayna alwsaaciyi wa bayna naafic cabdاllahi bni caamir uu geliyaa hayrka alslami isaga iyo zuhrina abulhaytam uu geliyaa famaa yaxmiluka calaa hada maxaa kugu xambaaraya arrintan qaala waxa uu yidhi unabilu اlwsaaciya awsaaci baan aniga sharaf u yeelayaa waa weynaynayaa an yarwiya can mili haaulaa'i kuwaan ducafada oo kale inuu ka wariyo in la arka ma rabo yii isaganba ku weynaynayo haddii la arko isagoo dad ducafaa ka warinaayo dad dacaafa isagoo ka warinayo haddii la arko awsaaci waan qaldan yahaa la dhahayo si aan loo dhihin kan uu ka wariyo daciifkan jaraayo leeyahy aniga markaasu wuxuu isku dhajinayaa marka kii daciifkii laga tegay midkii ka korreeyey iyo awsaaci sidaasuu yidhi markaasaa la yidhi faidaa rawaa can haaulaa'i wahum ducafaa axaadiiثa manaakiir faasqadtahum anta wasayartaha min riwaayati اlawsaaciyi can اiqaat ducifa alawsaaciyu war waxaan awsaaci bayba dhibayaana la yidhi haddii la arko awsaaci baaba samaynayaa la dhahayaa oo shuyuukhdan u khasdaayo ridayo marka warkaas waa milicsan waay marka waa diiday weliidna hadda wuxuu ka mid yahay min rijaali site ogow bukhaari iyo muslim raggiisa waisagoo xadiidta dabcan uu sidaanoo kale yeelo lama ictibaariyo laakiin waxa kale waa sidiisu au iqa marka nooca ugu daran waayo qofka u qasdaana cadaaladidiisa inay wax u dhinto yaaba laga yaaba ayb ama alawalu midka hore qaybta hore famakruuhun jiddan aلثaanii nooca labaad tadliis الshuyuuqi tadliis shuyuuq bian yusamiya raawigu inuu magacaabo waayo shaykhahu sheekhiisa aw amase yukaniyahu ou u kunyeeyo aw amase yansibahu oo u nisbeeyo aw amase yasifahu oo ku sifeeyo bimaa shay laa yucrafu aan la garanaynin taas inuu ku sifeeyo ahaanii nooca labaad tadliisu shuyuuq baa leeha tadliisulisnaadaan ka soo tagnay tadliisu shuyuuq shuyuuqdii baa markaan la daboolaya oon la fahmaynin tadliisu shuyuuq marka isaga waxaa weeyaan qofku inuu sheekhiisa ku magacaabo wax tilmaan aan lagu aqoonaynin dadkuu ka qarinaa marka welajeedka uu u yeelaayana waxaa dhici karto mar inuu shuyuukhda badsado darteed nin baa maalan hal sheekh keliya leh mar walba xadiid uu warinayo xadaanii fulaan sheekha buu sheegaya si aan loo dhihin marka ninkaan hal sheekh keliyuu leeyahay oo shuyuukhdu ay u maleeyaan dadku inay u badan yihiin ayuu marna wuxuu ku sheegaa magaciisa marna kunyadiisa marna naanays aan looga aqoonin qofkii arka wuxuu isleeyahay aan waxba garanaynin ninkan shuyuukhdiisa waa badan tahay halna waa wuxuu sheegaya bis marmar qaradka iyo ulajeedku waxaa weeyaan dacfi dartiisa sheekhi waa daciif haddii la ogaado waa la ogaanaya in daciif uu yahay magaca loo yaqaan waa uu ka tegayaa waxaan loo aqoonin uu gelayaa naanays iyo kunyo iyo aan loo garanaynin marna waxaa keeni karta liajli sikar ninkii waa yariya hebel nin yaroo ka wariyaa ayuu diidayaa magacaan loo aqoonin buu sheega mararka qaarna rubamaa tanaafus labada qofoo aan isjeclayn oo kale ama tanaafur ka dhex dhacay darteed magaciisa in la ogaadaba ma rabo magac unbau keenayaa marka <clears throat> sidaa way yeelan <clears throat> wuxuu leeyahay marka ama alawalu midka hore ahay ahaanii nooca labaad tadliisu shuyuuqi bian yusamiya inuu magacaabo weeyaan shaykhahu sheekhiisa ayuu magacaabayaa ayb ow yakniyahu ama yukaniyahu wuu u kunyaynayaa ayb ow amase yansibahu wuu u nisbaynayaa nisbadii ow yasifahu ama wuu sifaynayaa bimaa buu ku sifaynaya allaa yucrafu aan loo aqoonin tilmaan aan isaga lagu garanaynin buu ku sifaynayaa tacmiyatan limrihi si arrinkiisa dadka uga qariyo tdliisu shuyuuka midkan layihaha ama alawalu midka hore tadliisulisnaadka hore <clears throat> famakruuhun jiddan aad ayaa loo nacaa damahu waxaa ceebeeyey akaru lculamaai culamada badankood way ceebeeyeen shucba isaga waxaaba laga wariyey inuu yidhi laba riwaayoba waa laga wariyey la-an ashraba bawla ximaarin axabu ilaya min an udallis marna wuxuu yidhi la an asniya axabu ilaya min an udallis xadiid inaan tadliisiyo inaan zinaysto inaan zinaystaa yaanyaa ii dhow sidaana dabcan wuxuu leeyahay masalada inuu tadliisku yani mubaalaga inuu ku sameeyo xumaantiisa inuu bayaaniye unbuu rabaa ayb culammada qaarkoodna waxaa laga wariyey inay tilmaameen wakiic ibnuljarax iyo kale inuu yidhi tadliiskan marada maro yacnii in la dadka loo qariyo oo iyadoo yacnii lagu dagaayo ama lagu qaldaayo in mare laga iibiyo yaa la xarimay oo rasuulka uu reebay bayculqarar qofku wax aanu arkaynin in inta lagu khiyaameeyo laga gato ayaa la reebay fa kayfa buu yidhi marka biaxaadiidi rasuulillahi sal l slam seen laysugu dagaa marka axaadiidta rasuulka oo <coughs> wuxuu weliba u dareeriye isaga uu ku aqriyey almutashabbicu bimaa lam yucba kalaabisi fawbay zuurin waaye ila ninka mudaliskaa wax aan la siininoo isku qurxinayo marka naagta markay tiri rasuulka ilaahay ninkeyga haddaan iskugu qurxiyo wax uunan isiinin waa isiiya haddaan dhaho warran naagaha kale markaa lala qaba iyadoo rabto inay iska tiiriso nebigu waa kii yidhi almutashabbicu bimaa lam yucda qofka wax aan la siinin isku dherjinaayo kalaabisi laabisi zuurin laba maro been a ah qof watoo kalaa haddii marka sidaa layidhi mudallisku isaguna saas ayuu leeyahay xadiid uunan maqlin qofuuna waxba ka dhegaysanin ayuuwa ka dhegayska dhahaa dadkiibu marka ihaam shaki u gelina waa saasuu ku dareeriyeakar lculamaa marka aaday u eedeeyeen uma qaala fariiqun jamaaco waxay dhaheen oo minhum culimmadii ka mida man curifa bihi qofkii lagu garto oo lagu ogaado tadliis saara majruuxan wuxuu noqonayaa nin majruuxoo la jarxiyey marduuda riwaayati riwaayadiisa la celiyo wain bayana haba caddeeya asamaaca maqal samictuba hadduu doonaa dhee waa tegaya qofkaas qaar baa marka sida ahluxadiidka ka mida dheheen laakiin taasi iyadu ma xoog badna qowlkaas ninka mudaliska cadaaladiisu yani majruux ku noqon maayo tadliiska allaahuma midkii aan sheegaynay nin daciifa inuu rido inuu u qasdaayo maahan taa iyado cadaaladda inay wax u dhinto waa dhici kartaa laakiin bimujaradi tadliis qofka cadaaladiisa waxba ugu dhinmi mayso waana sida uu tilmaamayo isaga laftirkiisa marka tadliisku ma ahan sabab oo jarxi keenaya ma aha ilaa yacni qof de aad u badsaday dadka ducafadaana ka tadliisiya ma ahan ama alawalu kan hore famakruuhun jiddan damahu akaru اlculamaa'i uma qaala fariiqun waxay dhaheen oo minhum culammada ka mida ah, man curifa bihi qofkii lagu garto saara majruuxan buu noqonayaa mid la jarxiyey marduuda riwaayati riwaayadiisa la radiyo wain bayana haba caddeeya samaac ha caddeeya wsaxiixu sida saxeexana atafsiilu weeyaan ayb wasaxiixu sida saxiixaana altafsiilu kala dhigdhigid kala bixbixin mas'alada tadliiska si duuduuba xugun inaan looga gaarine in la tafsiiliyo famaa rawaahu wixii u wariyo mudalisku bilafdin eray lafdi lafdiga oo muxtamalin suurtagal ah wuxuu suurtagal ku yahay itisaal iyo inqiaac lafdi itisaal iyo inqiaac suurtagal ku ah waa can iyo qaalo oo kale sidaa uu ku wariyo lam yubayin ounan caddaynin fiihi isaga dhexdiisa aanu caddaynin asamaaca maqalkii uusan caddaynin fa mursalun ay fa munqaicun midkaa isaga waa munqaic ayb inqiaac baa ku jiro inqiaacaasna waa waa khafi inqiaaca markaan nuqbaha joogno labaan u qaybinay jeli iyo kafi inqiaac kafi a ah baa ku jira oo hadduu can iyo qaale iyo ku wariyo inqiaac meesha hadduu imaadana waa daciif xadiikawamaa wixii bayanahu ou caddeeyo fiihi isaga dhexdiisa yani samaaciisa waxuu caddeeyo marka sida uu caddeeyo wamaa wixii bayanahu ou caddeeyo fiihi isaga dhexdiisa asamaaca yacni samaaca uu ku caddeeyo ka samictu oo kale waxadaanaa oo kale wa oo kale wa iyo wixii la mida famaqbuulun fa huwa isagu maqbuulun weeyaan kaas yuxtaju bihi oo la xujaysto waa la xujaysanayaa kaas ayb oo ninkii wuxuu yidhi samictu xadaanii ahbaranii ama ahbaranaa xadaanaa waa la aqbalaa markaas marba haddii samictu iyo xadaanaa iyo ahbaranaa lafdi muxtamala ma aha waa lafdun keliya yacni nas ku ah itisaal laakiin waxaynu ixtimaal ku jiro mayaan joojina masalada halkaa uga bax tafsiilkaasaa ku jiro kutubaha laga alifay marka tadliiska waxaa aad ugu qiimo badan kitaab ibnu xajar uu leeyahay ruwaad ruwaadda mudalisiinta uu ka qoray oo madbuuc risaalo tacriifu ahli taqdiis bimaraatib اlmawsuufiina biاtadliis ayaa leeyahay tacriifu ahli taqdiis bimaraatibi اlmawsuufiina biاtadliis dadka tadliiska lagu sifeeyey iyo uga warramo ilaa afar dabaqo shan dabaqo u sameeyey muqadamo fiican u sameeyey dabaqaadkaas ragga ku kala jiro sida wax looga aqbalaa iyo saa wax looga aqbalayna halkaas ku faahfaahiyey walidaalika waa ku anfacaysaa markaad xadiid aragta la cilaynaayo oo mudallis cancanadii lagu cilaynaayo fiiri marka mudalliskaas dabaqada oo uga jira kitaabkaas waa ku anfacaysaa marka dadku mudelis oo isku duuduub ma aha tuur ma aha qaar baa dabaqaadka hore iyo kuwa ku daraya iyo labada iyo kale xadiidkooda la ixtimaali karaa xaafid alcalaa kitaabkiisan jaamicu taxsiilkane qaybta dambe marka ruwaad maraasiisha iyo mudalisiinta intaba waa waa uu dhigay isagana tadliiska baxfigiisa qaybta dambe kitaabkooda ku qoray aad baxi u qiimi badan ayb khutubahaba marka loo raajaca ayb tafsiilkan baana marka ku jiro riwaayada qofka yani markaa mudaliska ah. wa fi صaxiixayni waxaa ku sugan kitaabkan marka tacriif ahli taqdiiska waxaa nadmiyey wadaadkan alfiyatu suyuudiga sharxay maxamed cali aadam <clears throat> alethoobi alwalowi oo nasaa-igana sharxay ayaa nadmi ku sameeyey uu nadmiye marka asmaadaas iyo wax dhan marka isagoo nadmi a uu sameeyey wa fi saxiixayni waxaa ku sugan iyo wagayrihimaa saxiixaynka kayrkood min hada adarbi noocan mudalisiinta ah kaiirun wax badan ka qataadata oo kale wasufyaanayni oo kale iyo wahayrihim raggan marka tadliis baa lagu sifeeyey sufyaan bnu cuyayna iyo hawri iyo qataade iyo qataade isaga waa darnaa laakiin qataada tadliiskiisu qaacido uu marayaa jirto shucba haddii uu ka warinayo qataada tadliiskiisa waxba dhibaataa male oo isagaa wuxuu yidhi kafaytukum tadliisa alaaati saddex tadliiskooda anaaba idinka kaafiyey acmash iyo qataade iyo nin kalou sheegay ayb wuxuu yidhi marka haddii marka aad aragto qataada oo cancana wax ku warinayo laakiin ninka ka warinaya ardaga uu shucbo yahay waxna dhiba malaha cillo kale haddaanu keenin <clears throat> sufyaanaynkana ibnu cuyayna tadliiskiis waxba ma dhibaayo <clears throat> liannahu laa yudallisu ilaa can fiqatin tatabuc saasaa lagu keenay adiga qaacidada meeshan un aad ka akhrisanayso ogow un waxay u baahan tahay cilmiga culimmadana in loo geeyo mumaarasadooda iyo tajrubadooda ayb qaacido qaliya mujarad oo qallalan hadaad kitaabada la tagto waa waxaan inay iskhilaafayaan baad moodaysaa sidaasna ma aha wahaakada ibnu xajar wuxuu leeyahay yaxya saciidin alqadaan oo kale hadduu nin tadliis lagu sifeeyo oo ka warinayo dhib male iyadana ninkuu doonaba ha ahaada maxaa yeeley isaga qof kastoo mudallisa laa yarwii ilaa maa calima annahu samicahu wuxuu ogaaday ninkan inuu sheekha ka maqlay maahane wax kale kama wariyo qofka waxaas marka waxay u baahan tahay de kutub badan in la daalacdo lagu dul joogsado ayay u baahan tahay mumaarasa wagayrihim iyo kayrkood wahaada alxukmu marka qaacido guud waxay tahay raawida mudaliska ah hadduu cancano wax ku warinayo bukhaari iyo muslim labadooda saxiixna oo xadiidka ku jiro itisaalaa laysaga xambaara oo qaacidada waxay tahay cancanatu lmudallisi fi saxiixayni maxmuulatun cala alitisaal cancanatu lmudallisi fi saxiixayni maxmuulatun cala alitisaal itisaalaa lagu xambaaraa bes lianna maxaa yeelay labadan kitaab maadaama in lagu camal falo axaadiidta ku jirta lagu ijmaacay wax yar mooyaane inta yar dabcan inta yar waa inta daara qudni iyo abu mascuudin dimashqi iyo abu caliyin aljayaani iyo ay ka hadleen waa lama rabo intaas marka laga reebo inta kale lagaba hadlin ijmaaca ku guntana ijmaacuna wuxuu keenaa sixo saas baa loo dhaafaya cancanat lmudalisi fi saxiixayni maxmuulat cala litisaal itisaalka baa lagu xambaaraya ayb wahaada alxukmu xukunkan jaarin weeyaan mid soconaya fii man qof ku soconaya dallasa tadliisiyey maratan hal mar tadliisiyey ninkii hal mar tadliis la yimid xukunkaana ku soconaya imaamu shaaficiyaa laga wariyey ninkii annaga hal mar tadliis aan ku aragnay faqad abaana lanaa cawratahu cawradiisuna tusaydi mar damba ka yeeli mayno raawiga mudalis un baa loo qoraya waa inuu markaa tafsiilkaana gelayo riwaayadiisa ayb wamaa wixii kaana ahaaday huwa maaguba fi saxiixayni saxiixaynka dhexdiisa ahaaday iyo washibhihimaa wixii lamida oo kutub sixa loo iltisaamay ah laakiin kuwaa dambada iyo washibhihimaa iyaga laguma ijmaacin cinda dalika almusanifu saxiix ka yahay wamaa wixii kaana ahaaday fi saxiixayni saxiixaynka dhexdiisa washifihimaa iyo wixii la can ilmudallisiinana laga warinayo mudallisiinta xaggooda yani ka ahaaday bican uga ahaaday famaxmuulun weeyaan mid lagu xambaaraya calaa hubuuti samaaci maqlis ou qofkaa maqlay inuu sugnaaday min jihatin ukhraa jiho kale dhinac kale inuu ka sugnaaday ayaa lagu ambaaraya dhinac kale marka inuu kaga sugnaaday ayaa lagu xambaarayaa abulxajaaj ilmizzi isaga wuxuu dhihi jiray ibnu kaiir iyo sheekhooda iyo xaafid dahabi iyo xaqiidiin subki iyo wuxuu dhihi jiray abulxajaaj ilmizzi arrintan maa haada ilaa yani waxaa weeyaan eh, taxsiinu danni fiihima daniga unbaa loo wanaajinaa bukhaari iyo muslim saxiixooda maahane wax kale maahan yidhi bal axaadiis waxaan aragnay yuu yidhi hal dariiq ku timid oo dariiq labaad aan loola yahay dariiqaas halka ana mudallis can ku warinayo oo joogo oo dhex fadhiyo marka waxaa lagu xambaarayaa in samaac ou xasilay can dariiqin yacni ukhraa qaar baanba dariiq kaleba lahaynuu leeyahay marka waa taxsiinu danni bis ijmaacaas hadda iyagu kaabayo oo xoojinayo وأma الثاني وأma الqisم الثاني qaybta labaad oo tajliisu shuyuukha fakaraahatuhu karaahadiisa akhafu way fududeen badan tahay aaday u fududdahay kan kale waa ka fududdahay wa sababuhaa iyada sababkeeduna tawciiru dariiqi macrifatihi raawigan la tadliisinayo dariiqiisa yacni wa sababuhaa sababkeeda tawciiru dariiqi macrifatihi garashada raawigan la garanayo dariiqii lagu garan lahaa cuslaynteeda uuna sababkeeda saas raawudan sababtii lagu garan lahaa in la cusleeyo darteed aa loo samaynaa tadliisku shuyuuq oo adiga lagaa cuslaayo ood garan weyso wa sababuhaa sababkeeda iyada qismiga labaad sababka keenaayo tawciiru dariiqi macrifatihi sheekha in la gartaa dariiqiisa yani macrifada sheekha dariiqeedii cuslaynta cuslayn la cusleeyo weeyaan sababkeeda wa takhtalifu way wa way iskhilaafaysaa alxaalu xaaladda fii karaahatihi tadliiskan karaahadiisa dhexdeeda ah bixasabi qaradihi ulajeeddadiisa siday hadba tahay iyo isku khilaafaysaa karaahadu iyada laftirkeeda sii kala darnaanayso ulajeedkiisayna ku xirnaanayso likowni اlmuqayari midka la doorinayo ismuhu magaciisa la doorinayo inuu yahay daciifan ku daciifa ow sakiiran ama mid yar ow amase muta'akhiran wafaati geeridiisu miday dambaysay aw samica minhu ama uu ka maqlay kaiiran in badan oo inuu ku soo celceliyo uu diidaayo marka famtanaca markaa uu diidayo min takraarihi celcelintiisu calaa suuratin hal qaab inuu ugu soo celceliyo maanta dhan si aan loo dhigin adhow hal sheekh buu leeyahay hal iyuu ka cabsanaya watasamaxa alkhadiibu khadiib waa iska yacnii waa fududay waa uu fududaystay <coughs> waa saamaxsaday iyo waqayruhu khadiib kayrkiis bihaadaa midkan oo khadiib aad dabcan isagoo shuyuuq badnaay haddana haddana ma jeclayn qof inuu dhowr mar ku celceliyo isla hal magac leh marka mararka qaar buu magacan markuu sheegay haddana magac kaloo loo aqoonin buu ku tilmaamay si shuyuuq badnaan oo u muujiyo taasay marka ku kala duwan tahay oo haddii ninku la qarina oo daciif yahay karaahadu waa daran tahay hadduu sagiir iyo mutaakhirulwafaad iyo liajli yacni takhiiri shuyuukh iyo loo samaynayana waa fududdahay karaahada saas unbuu ka wadaa النوع الثالث caشhر nooca saddex iyo tobnaad الشhaadu shaadkii weeyaan xadiidka shaadka shaad marka waxaa la yidhaha macrifatu eh, yani mukhaalafatu almaqbuul liman huwa wlaa minhu mukhaalafatu almaqbuuli liman huwa wlaa minhu tacriifka ugu daqiiqsan kaas waana midka uu sheegay ibnu xajar diqana waa ku jirtaayo mukhaalafatu lmaqbuul markuu yidhi horta waa inay mukhaalafa jirto qeyd waay mukhaalafada almaqbuulna qeyd labaad waay <clears throat> oo qofka haddaanu ahayn qof maqbuula khilaafaya shaad xadiidku shaad la dhihi maayo munkar iyo wax kaloo noqon liman huwa wlaa minhu cidda uu khilaafayana waa inay isaga ka habboonta owlanimaduna marka ama waa karo ama waa xifdi waa karo dad ka badan badnaanshadu waxay keenaya owlanimo axfadnimadana in tiradu yaanayba badnaanin ninkan waa maqbuul laakiin wuxuu khilaafay ninka xifdi badan xadiidkuna hal meelu ka soo baxay ohlanimaa meeshaas taala <clears throat> riwaayada ninkan ee ku khilaafay shaad waayaa la dhaha tacriifka marka shaadku saasa u xifdina mukhaalafatu اlmaqbuuli liman huwa wlaa minhu saas waa owlanimaduna waa kara cadad ama xifdi saas waa الشhaadu huwa cinda الشhaaficiyi imaamu shaafici agtiisa iyo wajamaacatin jamaaco oo min culamaaءi الxijaaz ka mida waxaa weeyaan maa rawa الhiqatu ninka hiqada waxuu wariyo mukhaalifan isagoo ku khilaafaya liriwaayati الnaas dadka riwaayadooda laa an yarwiya inuu wariya ma aha maa laa yarwii hayruhu hayrkii wuxuusan warinaynin wuxuu leeyahay marka culamaa alxijaaz iyo alimaamu shaafici agtooda shaad waxaa leeyaha maa rawa iqatu ninka iqadaa wuxuu wariyo mukhaalifan liriwaayati اnnaas isagoo dadka riwaayadooda khilaafaya meeshaan aiqatu waa laga fiican yahay maqbuula ka fiican maxaa yeele haddii iqo keliya lagu koobo horta iqa yaa la ihaa culimmadii dambe mutaakhiriinta isqilaaxooda iqada waa qofka dabdigiisa uu taam yahay waa ninkii cadaalad iyo dabdi taam ah walidaalika xadiidu iqa muxuu noqonaya saxiix muu noqonaya mase xasan saxiixu noqonaya nin cadaalad ku sifaysan dabdi taaman ku sifaysan kaasaa iqa ay u yaqaanaan amaa ninka dabdigiisu ou khafiifka yahay ee xadiidkiisu ou xasanka yahay culummada dambe maxay u yaqaanaan ayagu saduuq kuwii horena waa la qaar baasaa iyagona dhahay saduuq marka maa rawa iqatu inta haddii la yidhaahdo saduuqii waa baxa soomaa marka nin saduuqa ah haddii uu khilaafo nin isaga ka owleysan shaad ma la dhahaayo miya shaadaa la dhahaa shaad waa la yidhaahdaa marka si uu shaadku iqada iyo saduuquba u soo galaan maqbuul in la cabiraa fiican tacriif hoos ku hagaagsan yahay waana sida ibnu xajar uu nukadka iyo nushada iyo ku sheegay marka maa rawa iqatu diqo badan maa rawa iqatu yacni qofka maqbuulkaa waxa uu wariyo mukhaalifan isagoo ku khilaafay haddaan mukhaalafa jirin shuduud ma la dhahayo inkastoo bacdi ahlilcilmi ay dhahayaan nushadana aan ku soo marnay qofka yacni sayidulxifdiga xadiidka uu la gooni noqdo shaad ay ku magacaabayaan mukhaalafan yaani jirin mukhaalifan isagoo khilaafaya liriwaayati nnaasi dadka riwaayadooda laa an yarwiya inuu wariyo ma aha maa laa yarwi wuxuusan warinaynin hayruhu hayrkiisa ninka maqbuulka ka waran hadduu xadiid wariyo isagoo cidna khilaafaynin keligii un baa xadiid wariyey cid kale oo xadiidka la warisay ma jirto ninkaa waxaa la dhahayaa xadiidkiisu waa hariib oo saxiix waa hariib saxiix waa inay mukhaalafa jirtaa shardi a ah markaa ayb qaala alkhaliiliyu abu yacla alkhaliili waa ninkan culammadii xadiidku ka mid ahaa kitaab layidhaha alirshaad buu leeyahay rijaashi iyo oo uga hadla alirshaad saddex mujallad oo madbuuc tahdiibu tahdiibka ibnu xajar markuu soo ka soo hadlo raawiga iyo wixii laga yidhi badanaa asoo u dambaysiiyaa wa qaala alkhaliiliyu kadaa buu ahaa ninkan khaliiligaana marka isqilaax uu leeyahay isaga gaar marmar u ah ninba wuxuu dhahayaa fulaan ibnu fulaan muttafaqun calayh muttafaqun calayhi qofkiibuu ku magacaaba yani muttafaqun calayhi ay fii cadaalatihiba u jeedaa dabdi ma ka hadlaaya markaas cadaaladda waxa u jeeda <clears throat> niman baa marka xadiidkan maalik daar qisadiisa waxay dhahaan marka eh, qisadan maalik daar oo wakhtigii cumar baa dadku intay abaareysteen nin baa baxay qabriga nebiguu tegey markaasuu yidhi yaa rasuul allah istasqi liummatika waa seexday waa riyooday qiso dheeroo yacnii dabcan sharaxa uu ku dhex sheegay ibnu xajar fatxulbaariga ayaa waxay leeyihiin marka ninkaa maalikudaar khaasinu cumarna wuu ahaa mundiri isaga wuxuu leeyahy waa majhuul laakiin xaafidku isaabada wuxuu sheegay in laba nin ay ka warisay jahaalatulcaynku uu saas uga baxaayuu sheegay ayb xaafid abu yacla alkhaliili ayaa isaga wuxuu yidhi muttafaqun calayhi maaliku daar muttafaqun calayhi marka muttafaqun calayhdii bay marka waxay ka dhigeen waa laysku waafaqay inuu iqan yahay qaar dadka oo marka waxay yidhahdeen jahaaladiina waa kaas waa ka baxay tawfiiqiina waa kana muttafaqun calayhi abu yacla alkhaliili baa sidaa yidhi abu yacla alkhaliili ibnu xajar siduu dhahayo muttafaqun calayhi wuxuu u jeedaa cadaaladda wuxuu ka warramayo xadiidna cadaalad keliya kuma dhisnee dabdi buu u baahan yahay dabdi ayuu u baahan yahay marka muttafaqun calayhida abuu yacla alkhaliili iqatun la macno ma aha qofka inuu keenaa laga rabaa haddii iqatun ay la macno tahay uu leeyahay ereygan muttafaqun calayhi erey alfaad uljarxi watacdiil ka ma aha ninkan baa isticmaalay waa in la ogaado marka waxa ujeeda intaan lagu boodin qisadu diraaya ahaanna waaba yacni macnaha ay u wataan maba tilmaamaysa diraayatan qisadu markaa haddiiba la qabtaba waa saxiix la yidhaah ninkii waa riyooday markaasaa nebigii baa wuxuu y ku riyooday orodoo cumar u tag buu yidhi ummadda roobdoon ha u sameeyo orod cumar u tago ummadda ha u roob doono maxaa laga qaadanaya marka qisadaas ummadda imaamka nool inuu u roob doono ee nebiga ma dhihin kocana idiin roob doonaayo ma dhihin iyaguna waxay ka rabaan marka nebigii waa la baryi karaa waa roob dooni roobdoon waa noo samey waa la dhihi karaa ee haddiiba la dhaho qisadu waa saxiix nebigiisa uma dhihin orod kac cumar roob doono anaa roob doonaayo muxuu dhihi waaysa qisada marka diraayatan macnaha ay tilmaamayaan cagsigiisaa ka soo baxay ibnu xajarna meeshuu ku keenay baabku baabu su'aali الnaasi اlimaama idaa quxiduu baabu su'aali الnaasi اlimaama alistisqaa'a idaa quxiduu dadku inay imaamka weydiiyaan roobdoon haddii la abaareeyo baabkaasu ku hoos keenaymarka qisada diraayatan labada dhinac dhinacba uga hor imaanaqaala alkhaliiliyu waladii calayhi xufaadu lxadiidi kay culamaa lxadiid xufaadooda kan ay ku taagnaayeen <clears throat> ay qabeen ana shaada shaadku maa xadiid weeyaan laysa lahu aan lahayn ilaa isnaadun waaxidun hal isnaad yashidu bihi ou markaa la shaadoobayo ou <coughs> la gooniyahay ou la shaadoobaya iqatun iqo ou hayruhu ama hayrkii marka tacriifkan mukhaalafo ma shardinayo famaa wixii kaana ahaaday can hayri iqatin iqa qof waxaan ahayn famatruuku famaa wixii kaana ahaaday sidan oo kale can hayri iqatin qof iqa ah hayrkii wix uu la gooni noqdo famatruuku wamaa wixii kaana ahaaday can iqatin iqa xaggii wixii ka ahaanayana tawqifa fiihi waa laga istaagaya walaa yuxtaju bihi la xujaysan maayo abu cali khaliil isagu baabkaanuu maray wa qaala alxaakimu yani wuxuu leeyahay shaahidku waxaa weeyaan hal isnaad maayo wax kale aan ku imaanin oo nin iqa iyo kayrkii ou la gooni noqdo haddii nin iqa uu la gooni noqdo waa laga istaaga haddii nin daciifa uu la gooni noqdona waaba matruub waqaala alxaakimu xaakim waxau yidhi huwa shaadku man farada bihi wuxuu la gooni noqdo waa iqatun iqo bis hayruhu buu ka reebay tacriifkii hore kan ku kala duwan yihiin yashidu bihi iqatun aw hayruhu buu ahaa kii hore kanna wuxuu leeyahay huwa man farada bihi wuxuu la gooni noqdo iqatun waay walaysa lahu aslun asalna aan lahayn bimutaabicin walaysa lahu aslun asalna aan lahayn bimutaabacin aan ku lahayn wax mutaabacayana marka aan lahayn wamaa dakaraahu waxay sheegeen mushkilun weeyaano waa wax mushkil ah biafraadi اlcadli الdaabiti buu mushkil ku yahay biafraadi اlcadli cadliga addaabita ee daabitkaa axaadiidta uu warinaya keligii afraad macnaha waa axaadiidta uu warinaayo qof iqa ah qof cadli ah oo daabit ah xadiidka uu keligii wariyo ayaa ishkaal gelinaya warkooda maxaa yeele saxiixaynkaaba lagu soo daray kuwaas xadiid hal qof warinaayo ayaa saxiixaynkii lagu daray marka waan abu yacla alkhaliili uu leeyahay waa matruuq iyo waa laga tawaqufaa iyo hadday jirta saxiixaynkiiba ku jiraayo warkan xaakim uu leeyahay isaguna kaas xadiidyada saxiixaynkaa bushinaayo ka xadiidi inama alacmaalu binniyaati oo kale wanahyi can bayci lwalaa'i oo kale wagayri dalika iyo kaagaa qayrkii mima fi saxiixi saxiix dhexdiisa ahaaday fasaxiixu tafsiilu waa marka marka sheerkalan ku qolaan dhamaystirayna bilahi towfiiq